yahuud lmadinati madine yahuudeedi hada maxaluhu wamabxasuhu cadaawatuhum cadaawat lyahuudi yahuud odownimadeeda lilmuslimiina muslimiinta odowsadaasi ikbaaruhum ikbaaru lyahuudi yahuud khabrowkoodi can rasuuli lah an irasuuli rasuulku kabre qabla bicsa bactihi bacti rasuuli rasuulka biyowkiisa horteen munaafiqulmadinati madina munaafiquntoodi mucaahadaة اlyahudi yahuudi helyawshi hada maxaluhu wamabxaثuhu mayda musanif raximah llahu mayn tarjumaysaday cadaawathm cadaawat lyahuudi madini yahuudi degnaayen kadagabil ka koobnaayen odownimada ooyo on gaben lilmuslimiina muslimiinta odown haayeen iyo ikbaarhum ikbaar lyahuudi yahuud waramawsho can irasuuli rasuulka warama jareen qabla bactihi bacti rasuuli rasuulka biyowkiis hortee rasuulka laambina kuwarbixii jaren ini rasuul labii doon marki dambena beeniye xasadan min cindi anfusihim wa munaafiqu lmadinati madina munaafiqiintoodi madina dad roogay arab eho laakin islaam galneeyoon munaafiqiin haayeen daahirka islaamku sheegaden laakin baadankana gaalo ku haayeen mucaahadat lyahuudi yahuud heshiyowsho oo muslimiinta la heliye lama ra-ad yahuud lmadinati madina yahuudeed markii aragday intishaar alislaam islaamka faafawsha aragdi fiha fi lmadina kafaafi aragdiya adharumay muujiyaana alcadaawata odownimaya lilmuslimiina muslimiinta odownimo umuujiya waakaduu yahuudi may gudgalaani yajtahiduuna ini dadaalayaan fi radihim radi lmuslimiina muslimiinta si lunkuradiifaday can lislaami islaamka lunkuradiifaday kadadaalayaan wakanuu yahuud may haadeen min qablu qabla dalika markaas horti may haadeen ay yakbiruuna ini khabraayan yukbiruuna ini khabraayan ahaadeen carab almadinati madina carabti an sheega jaran binaba-in warya in sheega jaran binabiyin naba iyan sheegayan nabagaasoo yubcad huwa nabag laabii doon nabagaasoo kad qaruba zamanuhu zamanu nabiyi nabag zamin shay dhawaadi falama bucisa nabiy nabag marki laadiin istacdama ru'asaauhum ru'asaa lyahuudi yahuudi ru'asadoodi wiinaysideen an yakuna nabiyu naba ini haado min alcarabi carabesha ku haado wiinaysideen wakaana shanu shaanag may haaday yusaacido ini gacan ka kasiyaw hum yahuud nka kaalmayaw calaa camalihim camalilyahuud yahuud shagadiyo galan kasiyan ka kaalmayaw may haaday haadakan e jamaacatun ahaaden jamaacadaas oo munaafiguuna munaafiqiina jamaacadaas min carabi lmadina madina carabtooda kumid e kuwaasoo yani yar-aso n ra-is nagdaayo hum munaafiqiinta suyn cabdullaahi bin ubay ibni solol lankileraha in ra-is nagdaw falama ra-a rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki markii aragay minhum min alyahuudi yahuudise ku aragay dalika alcadaawata odownimadaas ku aragaya cagada nabi nabag unhiray macahum macal yahuud yahuud macagood iyo balan lagalayn ahdan balan iya lihiri calaa anlaa laa yuduyon dhibneehu rasuulkan dhibnee walaa yuxaariba huwa rasuulka ng laxarbine hum yahuud nlaxarbin balankaasa lagalay wa walaa yatacarala nabiy nabog inin banbane lidiinihim diin lyahuudi yahuud diintiyo inin banbano ama almunaafiquuna ama kuway munaafiqiinta haayeen fakana shanu shanag may haaday yakbal nabiy nabag in akbalaw minhu min almunaafiqiin ku akbalaw ma walaagidhaara huwa maagu mugun wayatruku huwa nabaw kutabaw maa badana waligarsana kutabaw hay yani wa kay lama ra'at yahuud lmadinati madini yahuudeed marki arageen intishaar alislaami islaamka faafow shay marki arageen fiha fi lmadinati madina ka faafi marki arageen ya adharu may muujiyeena alcadaawata odoonimiya muujiyen lilmuslimiina muslimiinta yacdaawan muujiyan waakaduu may gudgaleen yajtahiduuna ini dadaalayaan fi raddihim raddi lmuslimiina muslimiinta nagawkooda can lislaami islaamla ku si ala si islaamka unkureebo fadeen galawshay iya ka dadaalan yahuudi wa kaanuu yahuudu may haadena min qablu qabla dalika kaas hortis may haadena yakbiruuna yukbiruuna ini sheegayan inkabraayan haada jiran carab almadinati madina carabtiyan sheega jiran reer madin binabiyin naba iya insheegeen nabagaaso yubcadu laabidoon aakhiru zamaan nabagoo laabidoon iya araayen ilan kitaabka basaasiyaalay nabagaasoo kadagaruba zamanuhu zamanu nabi nabaga zamin shay dhawaaday saasa insheega jaren nabaga oo zamin shay dhawaaday iya baadoon araayen laakin magmalayan naba ini laakubiyaayo carab dhasid laakubiyayo mangdhabna saas magmalayan may walay ambiyada may laakubiyi jiray reer banu israail badana laakubiyaayo reer banu israil datiyo le malakubiye laahi maahin caraba dhatiyo naba laakubiye malaahin falama bucisa nabiyu nabag marki laabi ya istacdama may winaysadeen ru'asaahm lyahuudi yahuud madaxyaalsho ya winaysadeen an yakuna nabiyu naba ini haado min alcarabi arabeysha ku haad misdaabuhu misdaabu dalika kaas ka unrumaayaw qowluhu qawlullahi tacaala ilahay goolshay shay waay walama jaa markiin kooyay hum ahlu kitaab markin kooyay kitaabun kitaabun kooy kitaabkaas oo min cindi illaahi ilaahay horoodis ku ahaadi ilahay agdis ku ahaadi markiin kooy kitaabkaas oo musaddiqun rumaayow lima macahum maca ahlilkitaab ahlu kitaab macasha walahaadi tawreed injiil walahaadi macasho rumaayaw markin kooy oo wakanuu hordhaangna haada jaren nimanka yahuudiya min qablu hordhaangna haada jaren yastaftixuuna ku furud dalaba haada jaren cala aladiina kuwiina kufuru dalabaw kafaru kufriyan no daan kufur dalabay kafirin esin nabagoo dhataan daabidoon reed nabagaas kasinka dhamaayi doon sidii reer caadi reer iram dandhamay oo kale si nabagaas yarahaan reed sindhamaayna er jiren yastafticuun istiftaga taasu maanaa nabagaas barashadiisa unsinkurooyi doon kufaaretin carabetin yo er wa wakanuu yahuuda haadi jaren min gabl ordaan yastaftixuuna ku furud dalaba hada jaren ilahiy nasra nisi doon er jiren cala ladina kuwii korsanu kufur dalabo jaran kafaro kufriyen ya falama jaa marki inkooyey hum yahuudi inkooyey wal carafu yokasaayan ilan kitaabsi kordhanga ka ogaadina tilmaanti yokasaayan marki inkooytay oo nabag tilmaan nabag inkooyay tilmaantina ka arageen yo kafaro kufriyen bibi ma carafu wali ordhaankasa jaraanka kufriyen kalkun fa lacnat llahi ilahay lacnidiis cala lkafiriina kafirin korkooda aliyel kufri nagadeena kafiriinga nagadeena yani maylare idhaarun fi maqaami ilmar horlaanba magaasho la sheegayhim falacnat llahi calayhim hadi leerodonka felnaadlahay laakin calayhim lamiir bu aha asturnya binaanka ladhikay cala lkafiriina le ficlumaantiyo bala sheegi kafiriinga nagadeenaha kafaruu bilahi maa falacnat llahi cala lkafiriin kafir meelburoog lacnad ilahay korsheey ahaato taasa leer maana taasan daliila ilahayna kuwarami kitaabsika sheegi falama jaahum kitaab marki inkoy kitaabkaasoo min cindi lahi qur-aanka lamidjeed kitaabkaasoo mustadiqun rumaayo lima macahum walimacisho aday tawreediyen rumaayo marki inkoy wakanuu hordhaangna adi jiren min qabl hordhaangna yastafticuuna ku furu dalaba adi jiren cala ladina kuwi korsho kufuru dalaba jireen kafaruu kufriyeen kufuru dalba jireen oo kaafiriin atin unisan dhamaay doon nabagaas barakidiis ada jireen falama jaa marki inkoyay hum yoonkoy ma walaagi carafu iyo kasaayen oo rasuulka tilmaantiis kitaabsho ka yaali yani kuli tilmaanti marki kasaan marki nkooye kafaro kufriyen wa bihi bilkitaabi kitaabki qur-aanka aya kakufriyen falacnatllahi ilahi lacnadiisna cala lkafiriina kafirin korkooda aliyelwa kalku yani saasu falama bucita istacdama ru'asaa ma winaysadeen an yakuna nabiy naba inahaad min alcarab kuhaado winaysadeen wakana shanu shaanagu may haaday yusaaxidu ininka gacan siyaw hum galanka siyaw inka kaalmayaw may haaday cala camalihim camali yahuud camalsho gacan kasiya may haadi hadakan ay jamacatun ahaada jamacadaas oo munaafiquna munaafiqiin jamacadaas min carabi madinati madina carabkeed kumid eh. yar-asu hal ra-iisan nagdaw hum jamaacada cabdullaahi bin ubay ibn salooln ra-iisan nagdaw falama ra-aa hata manaha munaafiqiintaas oy cabdullaahin kuwinay ra-iisulmunaafiqiin ay adilikeero cabdullaahi bin ubay ubay awshay ibnu saloola saloolan aadisu manaha cabdullaahi bin ubayin ubay awshay e ibnu saloola dogdi salool leraa adishane eh yani cabdلlahi بn ubay hawshay ibn solol markaleedin aaduyan yani kolkan lankaasan rais lagbaay cabdالlahi falama ra'a rasul rasuulka marki aragay sala الlahu عalayه وasalam minhu min alyahudi yahuud ku aragay dalika alcadaawata odownimadaas ku aragi yacadada rasuulka lahiray macahum maca alyahuud yahuud macagood yan hiray ahdan balan heshiis yan hiri shardo balanka shardo may tirinyi calaa an laa yu'du yon dhibnahu rasuulkan dhibn magaaladaas degn ningna isla deg degankalay wanaajineen darasnimada wanaajineen ununa masan masan dhibaato masinjey sidaan isinna bedbaadiyalen may wali rasuulka odow oo khaarijiya ah odow khaarijiya ah waya horti surunaay oo binaanka ah ilan kufaar quraysh carabidon ba hajeedaan rasuulka dhibshian jeedaan dagaalshian jeedaan kolka odowka daakhiliga eh markaas may lambahanya ini galantar isku saar kan hoosta ku jarma goorsama eh kan binaanka kooyaa doron kolkan haani yahuudi oo hoos roogeen isin may lere walmasinhaysana masixarfiana isina dhibtan dhibson wal argay ah, ah, ba heshiiskasa lagali caqada nabiy nabaga caqdi macahu maca alyahudi ahdan heshiisa lagali cala an laa yudu dhibnahu rasuulka dhibna walaa yuxaaribahu rasuulka nahum yahudna harbin walaa yatacarada nabiy nabag inin bambana lidinin din lyahud inti isku haysada masan haysan isgagaadinengalis mana ilen udow khariji a jare kaasa doron kaasa lasku reebe igaasi udow daakili walangnadaba kore kolkan rasuulka saasa kala heli ama almunaafiquuna nimankii munaafiqiinta ahaayeen niman munaafiqiin ayoon islaamka daahirsadeen korkan islam hene ereeno hosna gaalo ku ahaayen munaafiqiinta fakana nabiy nabag may haadi yaqbal nabiy nabag ina aqbala haadi minhu min almunaafiqiina munaafiqiinta samay ku aqbalay ma walaagi dahara huwa maago moogod wali moogod oo yani islaamka hene layin anasa ku aqbali wayatruku nabiy nabag kutabay ma walaagi kutabi badana huwa maa garsoonaaday ya wari garsan hoosiyo kujar kutabi wa haulaai munaafiquna munaafiqiintan haang may haadena haulaai munaafiquna munaafiqiintan kanuu haaden suusatan baxal ya haaden fi jismin muslimiina muslimiinta jirsoonka jar baxal oo karka oo siskinka jaro markasagadaniinaw oo kaliya muslimiinta kahaayen walaakina allaha tacaala ilahiya kafaa huwa ada kaafiyey er arasuula sala allahu alayh wasalam ku kaafiyey sharahum shara lmunaafiqiin iya ku kaafi wafalaxa huwa ada falaxayay asraarahum sirtood iyo wa wamakaaidahom shirbooryaasha oo falleexay waxadarahu anan digay arasuula sala allahu alayhi wasalam an digi min alibtikaali tiigsadow calayhim cala lmunaafiqiina la tiigsad iyo ku digi waay wamisdaaku dalika kaas daliil daliilshinamay bua ah qawluhu tacaala gool shay waay wa miman may kumid aha xawlakum gaarikin haadeen oo min alacraabi reer baadiyaale may kumid aha munaafiquuna kumid er ilaahi wa min ahli lmadinati ahlulmadina may kumidahayo naftiyo madina hada dadkuoga hataa munaafiquna yoona kumide maraduu mad adkaadeen cala nifaaqi munaafiqnimadi ye madaga kala marugen waay kala dogoen munaafiqnimada hataa marug nadasho lamarugi oo kale wa maraduu mad adkaadeen cala nifaaqi munaafiqnimada mad adkaadeen laa taclamu anta ad muxamadow eta maoshiidin hum munaafiqiinta maoshiidin naxnu unusaya naclamu og hum munaafiqiinta korgabnayr ilahi kolma isku jarawrid munaafiqiinka hoosinka jirana baxliyaala hoosinka jiraan isku jiraw haaulaai lmunaafiquuna kanuu haaden suusatan suus iyo haaden suuska manaa mayba yani misgeed kan galaayo huuno kileraay oo kale huuno kalku misgeed oo kale mafasaadiya kalku huuno oo kale kahaaya suuskaas oo fi jismi lmuslimiina muslimiin suuska may galay hunad dadka bershay xoong era misme suus yani wayboyo suuska maylan kase gunuga lan kase baalka misgeeda galaam tinjirta galaw kaasa suus dare kalku suuskas hadii misgeeda dhahdiya galo mis tinjirta dhah galo fisaadiye oo sarikajarunga aame saas oo kale kalkun dhiban kahaayan muslimiinta jirto ya suus oo kale kahaayan ureed mana haulaai munaafiquna kanu haadeen suusatan bahal ya haadeen suuskaas oo fi jismi lmuslimiina muslimiinta jirto ka jara walakin allaha tacaala ilaahiya kafaa huwa ala kaafiyay arasuula rasuulka ku kaafi sala allahu alayhi wasalam sharahum shara lmunaafiqiin munaafiqiin shartiyo ilahay kukaafi may wali wal al waliha shirkoolan dhong aayada laadijiyahay oo yani wali yasuubiyahayan i wali shirkoosiyin wali maaskiyin aayada laadijiyahay wafadlaxa ilaa markidema magayaalsho la sheego hibil hibil la ero yani binaanka bad wafadlaxa huwa ala falle faleexiyey eeboyay asraarahum asraar almunaafiqiin munaafiqiinta siriyaalsho eeboy faleexay wamakaaidahum makaaid almunaafiqiin munaafiqiinta shirgooryaalsho faleexoy waxadara huwa ala digay arasuula sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsn digi min aliftikaali tiigsadow calayhim cala lmunaafiqiina la tiigsa muslimiinta munaafiqiinta an uskutangalerin maanaa kakalsugnaatannimnhun waaha wamisaabu dalika madkuuri kan asilaa sheegi kan un rumaayo maybuwa qawluhu tacaala ilahay golshay wa wa miman may kumid haaday hawlakum gaarikin haadi min alacraabi reer baadiyaale e may kumid haaday munaafiquuna ku munaafiqiinka kumid haadi وaمin ahli الmadinati ahlmadina may kumid ahday yon munafiquna le xudayfa min aلtani lidalalat اlawl caleyh kan lamaadolkadisi kabalaaki sheegi maradu munaafiqiinta mada adkaadeen cala nifaaqi munaafiqnimo korshe waa ka mad adkaadeen laa taclamu anta adamooshiidi hum munaafiqiinta laa taclamu anta muxamadow adamooshiidi hum munaafiqiin naxnu un yeeri ilaahay uni nuunu tacdiim lay wa ilahay usaley usi og naxnu uni naclamu og hum munaafiqiintu nik wargamnal ee isku jararid asilatun hadi asila maada camilat lyahuud yahuud may suubiday lama raadiya yahuud marki aragday intishaar lislam islam faabobsha fi madinati kafaati marki aragday may suubiday lama raad yahuud lmadina intishaar lislam fiha adharu alcadaawata lilmuslimiina a limaada kanuu may haaden yukbiruuna kabraayen caraba lmadinati madina arabtian kabraayen min qabl hora an kabraayen wa kanuu min qabl yukbiruuna carab lmadina binabiyin yubcatu naba nabi doono sheega jaran man kana ay yusaacidum kaalmayaay hum yahuudo calaa camalihim holgalsonka kaalmayaay kana yusaaciduhum calaa camalihim hada jamacat munaafiquna anka kaalmayaay oo min carabi lmadina madina carabtiya kumide maada camila rasulu rasulka may suubi macahum maca yahuud yahuud macaso may la suubi falama ra'a rasulu minhum dalika cagada macahum cahda cala an laa yuuduu walaa yuxaaribahum ahi alkitaalu hada maxalhu وamabxaثhu alidnu idmow bihi bilkitaali dagaal limis idmi badhu badul kitaali dagaal bilaawashadiis cadadu saraaya saraayooyinka oo rasuulka ilaaliyaalka diraay tiradiyo cadadulgazawaati dulimaadka rasuulka labajaray tiradiyo alqasdu yani waa kay masalan min walci اlaxjaari alqasdu gased min walci axjaari si dijiyaw shay ala lmaqaabiri gabriyaalo korsalku dijiyaw bisatulagudan layi intaasa lanku hadla maylin hore mana may ogaanay rasuulka sala allahu alayhi wasalam dacwadiis dacwan may haytay siriyan e waa hordhaan hayti adacwatu siriya filmaka marki la roogi dacwadii marki dembe rasuulka fasdac bima tu'mariya leri lijhira leri marki dembe dacwadii lijheri dacwadii ma nisbedeli khaarijiya nisbedeli ilaa dadbaadi kakooyan madini milo kakooyan dacwadi rasuulka gudbi marki dembe dacwadi kharijiya nira dhalay may nagata inay rasuulka asaabisa hijroodan madine kooyan madinadii marki kooyen saldhig weeldadeen carabti hadan hasba haysatay ma ereena muhamad iyo asaabis saldhiga weelen habadadahayan say kalkun dagaalka gaadana siyeedahaysa kalkun yani rasuulkana kalkun walfasaxay oraang maka malfasaxna dagaal malama golaayn laakin hadi walfasaxay alidnu idin bihi bilkitaali kitaal limid idin oo rasuulka kitaallan idin badhu badlkitaali dagaal bilaawashadiis cadadu saraayaa sariyatin mufrad e saraayaa lakajali waa asariya maylare aljeishu ciidan oo meelin diraw oo rasuulka la lajarniya sariya lare mana hadii ciidan meelin diro hoolgal lan diro gaalo lajihaadeen lan dir oo rasuulka nang lajar magaasha gazwa iyo lere markaas laakin hadii rasuulka najarna ciidanko gaaban lay meelindir meelinka badana afar boqol oo kale sariyad sariyad ciidan oo boqol i lama boqol sed boqol ilaa afar boqol anka badan ciidan meelin oo meelinka badan afar boqol say oo rasuulka na najarniya magaasha meelera sariya sariyati mufradkahay jamci kolkan saraaya cadadu saraaya jamac wre cadadu saraaya ilaaliyaala tirado ah, cadadood iyo ambaabey cadadul ghazawaati azwa ma ernay azwatin azawaad lakajamiyan azwa maylare ciidan milanbahaw oo rasuulka nalajar azawaad lare cadadulgazawaati dulumiyaalki rasuulka gaaday tiradoodi alkasdu gaaf waay meeliyeede alkasdu isku shagal alkasdu gases min walci laxjaari shid yoshilankubesadaw cala lmaqaabiri gabriyaalo korsalkadijalankubesadaw hada maxalua adina allahu tacaala ilaahiya idimay lilmuslimiina muslimiintiya medimi bikitaali acdaa'im acdaa lmuslimiin muslimiinta odowyaalshooda degaalmowshoyan edmi bacda mucaaradatihim kahorkooyakooda kadib linabiy nabo marki kahorkooyan kabacdo sala allahu alayhi wasalam waidaaihim dhigowkooda law rig rasul marki dhiban bacdisha waitifaaqihim iswaafagowkooda calaa qatli nabiy nabo dulsha iswaafagen fabada alkitaalu diririya bilaawati fi sanati lula min alhijra sanadki uliya bilaawati bisababi sariyatin hilaalado sababsheeye kabilaawati arsala rasul diri sala lahu alayه wasalam haa fariyada biriyaasati camihi adeerdayda isnimidisantata eh lilictiraali ciirin safaray ini lakahorseedo ciirtaas oo ligureyshin gureysleyin ciirtaas oo raajicatin hanagatay min ashaami shaam ishee kunagati ahi yani wa uma tataabacat isaraaya ilaaliyaalka hariirsadeen walgazawaatu tataabacat algazawaatu dulumaadka hariirsadeen waqad balaga cadada wagad balaga may deerey cadada saraayahu saraaya nabi nabag ilaaliyaalki tiradoodi may deerena yani wagad balaga cadadu saraayahu saraaya nabi nabag cadadu walgoda faacil a wakad balaga cadadu saraayahu saraaya nabi nabag ilaaliyaalshay tiradoodi may deerena sabcan wa arbaciina sariya afartun i itodooda sar ilaaliya deerin wacadadu gazawaatihi gazawaati rasuul sala allahu alay salam rasuulka duulimaadkay tiradoodana sabcan وacishriina labaatan i todoba gazwatan min gazwatin dulmaada ay ahaadeen yani watawafiya hay saas oo kale waay wakad balaga yani saaso cadadiyo meelo deelen waay watawafiya may la oofsaday fi sanati lula sanadka olo hijirada may la oofsaday sanadka olo cusmaan bnu madcuunin iya la oofsaday aku rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka walaalshayn ahaay min aralaaci nugsugno walaalka lahaay faamara rasul rasuulka amri sala allahu alayhi wasalam birashi gabrihi gabri cusmaan cusmaan gabrishay ini la rusheeyo bacda dafnihi dafni cusmaan cusmaan tugowshay bacdishay la rusheey uma walaca anabiy nabaw dijiy xajaran shiidya diji calayhi cala lqabri qabri korsheey shiidka diji waqaala nabiy nabaw gabrig markii shiid saariyama eray hatucallamu wal calaamoye bihi bilxajari ala calaamoye qabru aki walaalkey gabrishay laka calaamoye wari misme atucalamu wa hisaabtay ay atucalamu walcalaamaye atucalamu atacalama atucalamu ana an calaamoye bi bilxajari iyo gabra aki walaalkay gabrishi ka calaamoye waudafinu ana ana duugey ilayhi ilaa gabri aki walaalkay gabrishi intike an duuge man duuge mata geeryood min ali helkay eh qaraabada meeloodin ka duugey intaa ka duuge eri mana adin allahu tacaala ilaahiy iyo ereni lilmuslimiina muslimiinta nadmay bikitaali acdaai acdaai lmuslimiin muslimiinta odowyaalsho oo gaaladii oo mushrikulcarab e la dagaalamowkoodiya nadmi bacda mucaaradatihim kahorkooyowkooda bacdishe linabiy nabo marki kahorkooyen sala allahu alayhi wasalam tumisedasiniyadatiyo ku jari ha kahorkooyan ilaa haburiyan wa idaaihim wa bacda idaaihim idaa lmushrikiina mushrikiinti marki dhiben bacdishe law linabiy dhiben i waitifaaqihim itifaaqi lmushrikiin mushrikiinta iswaafago kood kabacda calaa qatli qatli nabiy naba durshe iswaafagen bacdishe adina allahu tacaala ilaahiya idmi lilmuhaajiriina muhaajiriintiyan idmi likitaali mushriki qurayshin quraysh mushrikiintooda ladagaalimoso yan idin bacda an akrajo mushrikiinti marki habiyeeno hum muhaajiriinta habiyen min bilaadihim bilaadi lmuhaajiriina muhaajiriinta bilaadiyo kubiyen bacdishe bigayri xaqin xaq laagna habiyen oota degnayo وaمiنساaق dalika kaas daliilsheyn may wa qawl qawl الlahi taعala ilahay golshay wa udina اlkitaal dagaal iyo leedimi udina huwa kitaal naayulfaacil kadarami udina huwa kitaala la edamay liladina haaniya lang edami yuqataluna yoob la ladegaalamaw may lanka edamayhin bianahum bisababi anahum yoob ulimuna ulmi yo yani laka bilaayo ulmakooda may wale wadankiyo kudhaladahaburi dhibaatilanjeesadi kalku walang edami wada udin alkitaalu degaala laidmi liladina laidmi yugataluna laladegaalamaw oo muslimiinta bianahum bisababi anahum ana ladina ladin kasba ulimu la ulmi sababkeed yelanka idmi waina allaha tacaala ilaahayna calaa nasrihim nimanki o he muslimiinta calaa nasrihim nasri lmuslimiin muslimiinta gargaarokooda lagadirun alihi awood wa waan ilahay ingargaarayna aladina kuwa iya degaalan idmi ay ukrijuu lahadiyay min diyaarihim daariyaalsho lahakubi udina lilitaali udina litaal liladina lang edini aladina kubedel aladina haaniya lang edini ukrijuu lahabiya min diyaarihim daariyaalso lahakubi bigayri xaqin xaglaagna lahabi ilaa an yaqulu kagolang maahin walkala langdegalang rabuna un rabagan allahu ilaahyrang maahin waqawluhu tacaala ilahay gool sheeyen dali leh waqatiluna degaal degaalama fi sabiili llahi ilahay wadisaabiya ka degaalama aladina haani lidegaalama yuqatiluna yoob degaalamaayan kumisinsin degaalamaayan walaa tactadu xadgudubna usamaysan in allaha taala ilaahay laa yuxib wa ilahay majel almuctadiin an adgudubaayan kalkan hata alla subxaana watacaala may ba farahaye qaabki wata hata ilahay tababari ilahay mayley waktuloo dila hum alkufaara gaalada dila xaysu sakiftumuo meel alla meli ka helan ka dila haye waakriju biya hum mushrikiinta biya min xaysu akrajukum meelisiinku biya isinku biya walfitnatu shirka ya ashad dornaash badan min alqatli dilka dornaash badan ini dagmada dilo may kuhuma gaalnimada iyo kusugu yinga kungairilah walaa tuqatilusa en ladegaananten hum mushrikiinta cinda almasjidi masaajidi alxaraami xurmudi lahay oroodis inka ladegaalanten hataa yuqatilu intisinku ladegaalmayen kumisin fi masjid alxaraam ama masjid alxaraam katis hataa disin ladegaalma ladegaalmaasan a hadii dilaasan fain qaatalu hadii ladegaalmaasan kum fain kaatalo hadisi ladegaalman mushrikiinta kumisin oo makadii xaramki datisin ladegaalman maha fabtulu dila mushrikiinta dila kadalika dilow kaase wa jaza lkafiriina kafir meelbuka koy abaalmarintiisa aati fain intaho hadii reebtooman an ilkitaali kureebtooma gaalnimadii kureebto an ilkufri waay fain intaho hadii reebtoomano an ishirki gaalnimadii kureebtoomano ha islaamaan markaasoy andilen waay muslimiinga nagdegmaha indileng isku dhaafa fa in allaha hoobu toobisheenan ilaahay gafurun alii dhaafa raxiim naxariista ahaa walama tahay yani waa kay saas walama staxada min mushriki qurayshin gayruhum walama staxada marki lamidooween maca mushriki qurayshin quraysh mushrikiintooda macagoodii gayruhum gayrulmushriki quraysh mushrikquraysh geerkooda lamidooween oo min mushriki lcarabi carab mushrikiinteeda eye amara allahu tacaala ilahi amri bikitaali mushrikiina mushrikiinta la degaalamakoodi amri kaafatan halain dhomaan kama qaala lahu tacaala ilahay sidikagooli oo kale waqatiluu ladegaalama almushrikiina mushrikiin ladegaalama kaafatan halain dhomaan kama sida yuqatiluuna yobsi ladegaalamaayan kumisin kaafatan halain dhomaan sa ilahay amri mana yani idinkaasa lasi rasuulka iyo saatis kalkun ladegaalama le wali lahadhibo lahadhibo tookan walfasaxi horaan degaal malang ogolayn inti makila roogi malfasacna ma malang ogolayn adina allahu tacaala ilahiy idmay lilmuslimiin an idmay bikitaali acdaai acdaai lmuslimiin muslimiintooda wiyaalkooda degaalmawsho an idmay bacda mucaaradatihim kahorgooyawkooda bacdigooda linabiy kahorgooyen sala allahu alayh wasalam wabacda idaa'ihim dhibowkooda bacdisha law linabiy dhibeen wabacda itifaaqihim itifaaq lmushrikiin mushrikiin iswaafagowsha alaa katli nabiy iswaafagen bacdishe fabada alkitaalu dagaal iya bilawdi fi sanati lula sanadki ul iya bilawdi min alhijra marki rasuulka maka seediba dagaalki madina seediba bilawdi bisariyatin hilaaliya ka bilawdi sariyadaas oo arsala dirayha sariyadiyade arasuul rasuulka diri sala allahu alayhi wasalam birayaasati camihi cami rasuuli rasuulka adeertay madaxnimadiiska diri hamzata eh yani waa sariya may larey asariyatu sari maybua yani kulu xarbin xarbe kastawo xarbagaas oo lam yaxdur an xaadirne ha xarbaga suge arasuul sala lahu alayhi wasalam an xaadirna binafsi nafsi rasuul rasuulka naftisan kukaybgaadn wa walgazwatu dulumaad namay lerey kulu xarbin xarbe kasta xasara alara xaaliray ha xarbad yeede arasuul rasuulka xaaliray sala lahu alayhi wasalam ciidanko yar bahaadoy hadii marba rasuulka lijar azwi la cabire hadii ciidanka badinyaata ilaa afar boqol milo deraw lelinka badan sariyada afar boolanka badan oo rasuulka lajarnan sariya lere saasa shalin hadii ciidanka afar boolku sii badado yani sii badado konsaydeerona jeeshiya la cabire markaas kolkan fabada alkitaalu fi sanati lula bisariyatin arsalaha rasuul sariyadaas biriaasati camihi adeertay madaxnimadiis ilaali maylan kadig ilaali may madaxnan kadig ka adeertay hamzat hamze sariyadaas maylan diri lictiraabi ciirin safaray jidgooyowshe safarayta ciirtaas oo liguraysh jidkooya shay landiri wa alciru maylerey aljimaalu gurbiyaala alati taxmil dacaama raashin humbaaraso lere cir cir safaray waay manaa gaadid oodmay kasafaraayan kasafarsadayn geela kasafarsadayn geela kalku intil kusafarsiya shama lijeeye walalaakarore saasa kashaqaysadaayan kolkun qurayshta wadisho may bua meelio degnaayen maka e guuroloy ahayti meel walka baha kolkun safar adirsadaayan kan ilahay beri rixlata shitaai wasayfi markooma in safardaayana yani yaman markoonama in safardaayan shaman safardaayan kalkun wadada oo sham lang maraw yamay kayaala madina korshe kayaala marki o shaman jeeda korshe wadada eh muslimiinti kalkun may ba iskadayeena marba hadii oo muslimiinti makreerma kahaayeen wadankiisho iyo dhulkiisho ilaa kugobsaday lahaburi yona ma ereena ununa jitaan fadheedan hantadiyo jidkan fadheedan quraish yoob wadankaan maan oo burine ha islaamnimo n islaamni daraadi maan burine ha unin hantadiyo dhun qabateen saaren jidkan fadheedan eran shamtika maraangan fade jiditeelan fadheedo la gali kolkun yani waa ka yakowta saas dhibaato dadan jeesadeen markaasoo manta jidka lang fadheedaay hadda kolkun sariyadan tan en horeysi may haytay awalu sariyatin arsalaha rasuul sala allahu alayhi wasalam sariyatu hamzata kolkun hamza saridiisu walalandiri lima liictilaali ciirin safaray jidgooyowshay ciirtaasoo ligureyshin gureyshlayin ciirtaasoo raajactin hanagatay adal shahrorotay min ashaami shaamka kooytay makan jeed uma tataabacti saraayaa hilaaliyaalka iyo israac raacin walgazawaatu tataabacat algazawaatu dulumyaalkiiyo iyo israac raacin waay waqad balaga may deeray cadadu saraayahu saraaya rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay ilaaliyaal oo maciidin meelin tira wa tiradii o may deertay sabcan wa arbaciina farton i todoba sariyata min sariyati ilaaliya wacdadu hazawaati hazawaati rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay dulumiyaal tiradoodana may deertay sabcan wa cishriina labaati todoba gazwata min gazwatin dulumaad iya deerti waay watuwafiya may la oofsaday fi sanati lula sanatun ulu may la oofsaday ay yani cusmaanobnu mascuun saxaabigi lera iya la oofsaday oo muhaajir haay nag muhaajir yahay loo obsadi aku rasuule rasuulka walaalshahay sala allahu alayhi wasalam min aralaaci nuugsano walaalka lahay naaskaas lanuugen maminu mascuun i rasuulka ilaamaydko naaskaas lanuugen kalku walaalasaasan kahay faamara rasuulu rasuulka ma imaray sala allahu alayhi wasalam bilashi gabri gabri cusmaan walaalshay cusmaan e gabrishay rusheeyo shay amri bacda dafni dafni cusmaan cusmaan marki la duugi bacdishe marki aragilika dadiya la duugi bacdishe i halkasishiboyar mana tafaaul wa tafaaul manaa korshay gabrankashi gabra biyin kaishibna gabojini gabrishlan gaboji taasana tafaauley uma wadaca nabiy nabag deji xajaran shiid yadijiyey aleyh cala lgabri gabri korshay shiid saari waqaala nabiy na marki shiidka saari ma erayna atucalamu ana an acalamoye bi bilxajari shiidkan kan e walaan antan saari kacalamoye gabra akiy walaalkay gabrishee kacalamoysade kalun gabrig la calaamaysado awge gabrishay misaade gabrish intaha idileer dhimile manaa dhowti diyaarota kinga toosto yani waa saas oo kale iyo lanki garaabada meelanka duugdo waadibinu anaana duuge wali rasuulka sala allahu alayhi wasalam ilayhi ilal gabri gabrigan kan ayahan duuge man han duuge maata huwa manka geeriyood min aliis kol garaabada eh lanki garaabada en intaa hasheene wali mana gabrigan cusmaan walaalkay eh calaamada ain e hadhowti lankele garaabahoba dhima intaa ka duug garaabada dhamero saas daraadiya qaraabada meelo laskala duugo isku jaaiskinawta laysan uahay mana si adhowti siyaaralkainfudaata kuliso adhowtin korsuranto adan salaan yani wa kay hada kan oo shiidkan dijiyaw shay huwa algasdu min wadci laxjaari shiid marki gablag la dijiyaw gasadkan kuleeyi ini calaama ahaatanay laa kamasidi oo kal meewarishaa yaqsidu ahlu zamanina zimankaan helshay gasadaayan minhu maagan gasadaayan min maagine eh, huwa maaga muxaramunki la xarimiye sharcan shareecada la xarimi waqad sabata may sugnaaday ana rasuula sala allahu alayhi wasalam amara nabiy nabag ini amray caliyan ala amri anlaa yadaca huwa alan kutabno gabran gabrigaas oo mushrifan korjaran kutabno ilaa sawaa huwa cala simaayahu gabriga bilardi dhulka kasimaw walaa timtaalan suuro n kutabno ilaa tamasa huwa cala tirtiraw hu timtaalka waqaala shaaficiyu imaamu shaafic may kagolay fi lumi kitaabsi kitaab lumi leraay kitaabki umam oo akamtamtigidlakaguri ah asalshahayt may kagoolay uxibu an may jeela an laa yuzaada fi lqabri qabri inilan kordhin turaabun arafi min gayri gayri qabri ku ahaati qabrigi oo arad laakubi walka duuge lanka si hoosa kubati laagodi walturuubiya walka duuge laakin aradiyeedahaysime kaari kadokal araki akadar ah e taas kiraahi yani kiraahi waayalsheekh uxibu an may anlaa yusaada fi lqabri gabri ini lan kordhiino turaabun aralanka darn min gayri gayri gabri ku aati wad si gabro ku aati malfadaw taas wal turruriko laakin tokalanka darno saasa jileen kalku yani maybwa gabraga walaw sadadiidaha sheekh mayba lijeede dadka zamankan mayl dhubuurto wal wiinaye yani ara kaleba laka sii dare misme may laasuubiyay masalan ba ara kale laka dare mise shiid balaka dhise mise qubo balaka dhise taasa diidahay kalku mana gabreg may lafade walba lanka dhisne hoob islanfay lahay camal shay baan hoosey hoos man baan guruka dhiso man baan masaajidka kor dhiso man baan sidis bes aridiis ayla isku dhika taasana baahanyi mana hadda rasuulka gabregaas may samey sala allahu alayhi wasalam shiida ka calaamay walkalama kadarna shiidkoolay ka calaamay meerey walaalkay gabri shay ka calaamaysade hadhowtima lanki oo garaabada en ulfaa ka duuge makun saasoob lawelo shiidko geesatala kusurdhimela mana ama geedlakusur ama shid lakusur laakin i gabri korshay la dhisto taasa la diiday masalan yani wahada wadcagan oo gabro korshay shid ladijaw e eh, huwa lgasdu gasad waay min wadci laxjaari si dijawshikanu gasado kaasu laa kamasri oo kalmahaan yaksidu gasadaayan minhu mima maagnishe ahlu zamanina ersha zamankaan ershasada gasadaano gabra ma dhisaayan nuuriyaayan mahaan mimaagine huwa maagu muxaramon kilaarime gabro korshay la dhisa wal diiday eh. sharcan minjati sharcin kilaarime eh. وaqad sabta may sugnaade ana rasuula sala الlahu عalayه وasalam ilahi rasulki amara huwa rasulka ni aliyan ala amri ali bin abi talib anlaa yadaca huwa alan kutabaan gabran gabron kutabaan gabradaaso mushrifan saray gabro korraangaaday la dhisin kutabaan ilaa sawa huwa ala yani wakisimaw huwa algabra bilardi dhulka lisimaw jimaay dhulka burburiya lai mana walaa timtaalan suron kutabna ilaa damasa huwa manaa timtaalka may bua lanka dhimidi dadki horay badana may jahiliya sameeyan unaazimo sameeyano laakin lanka dhimidiyamay sameeye ana lanki suuridiis oo kale taale meelo dhikaayan kabra korshay taalada oo lanki musawirsihan eh iyo meelo dhikaayan tanyeede ana waldiidaay walaa timthaalan kutabna ilaa damasa tirtirahu timthaalka waqala shaaficiyu imaam shaafic may kagolay fi lumi fi kitaab lumi may kagolay uxibu ana ana may jeelaa allaa laa in ini lan kordhiine fi lqabri gabra datis ara lan kordhiine saasa jeleed min gayri kayr lqabri gabra keyrsa ara ku aata lan kordhiine fahyani asilatun hadi tan asilatun asiloa suaalyaalo mata adina allahu ilahay ma idmi lilmuslimiina muslimiinta idmi bikitaali acdaa'ihim acdaai lmuslimiin muslimiinta odowiyaalshooda degaalmosha men idmi adina allahu lilmuslimiina bikitaali acdaa'ihim bacda muxaaradatihim linabiyi sala allahu alay salam marki goorkooyen bacdishe haye bimaada bada alkitaalu dirirmay kabilaawati bada alkitaalu fi sanati yani bada alkitaalu fi sanati lula bsariyatin arsalaha rasuul sala allahu alayhi wasalam yani sariyadaasa kabilaawati oo biriasati ami adeertayn raiisan hayanzata eh liictidaali ciidis quraysh quraysh safaraysiasilin jid gooyo oo lang horsurum hay kam cadadu saraayahu saraaya nabi nabaga ilaaliyaalsay tiradiyo meegahaati cadadu saraayahu saraaya rasuul sabcun wa arbacuuna sariya afartun iyo todob sari iyo haayo wa kam cadadu hazawaatihi cadadu hazawaati rasuul sala allahu alayhi wasalam sabcun wa cishruun labaatan i todoba ahaade aswatan wali dagaaldi i wali dagaal din laska dari labaatan i todoba eh wali dagaaldi walyarlay ay sagaali meelosa wali diram hay yani sankel maybua mataa tufiya aku rasuuli rasuulka walaalshay min aralaaci hay may la obsadi fi sanati lula wabimada amara rasulu rasulka may amri bacda dafnihi faamara rasulu birashi gabrihi bacda dafnihi uma walaha xajaran caleyh khulaasatu sanati lula sanadki ulu warshe kooban fi sanati lula sanadki ulo yabana rasuul rasuulka dhisi sala allahu alayhi wasalam masjidahu masjid arasuuli rasuulka masaajid madiniya dhisi wa fiiha fi sanati lula sanada uliye shurica alaadaanu aadan lijidoy wa fiiha fi sanati lula sanadka uldhahdiye wa adharat yahuud madina madini yahuudooda muujiyen alcadaawata odownimo lilmuslimiina muslimiinta odownima muujiyen wasaacadda may gacan ka siiyey hum yahuudu may gacan ka siiyey munaafiq lmadina madina munaafiqiintoodi faqacda rasuul rasuulka hiri sal lahu al sala allahu alayhi wasalam cahdan heshiisa hiri baynahu bayn anabiyo wa baynahum bayn alyahuudi wa fiha fi sanati lula ye arsala nabiy nabag diri camahu cama nabiy nabag adeertay yadiri bisariyatin ilaaliya la diri lictidaali ciirin safaray ini la jidgooyo ligureyshin gureys lata uma tataabacat isaraaya ilaaliyaalka iya israac raacin walgazawaatu dulumaadka israac raacin xataa balaga cadadu saraayahu saraaya nabiy nabaga ilaaliyaalsha tiradooda ilaa diran sabcan wa arbaciin afartan iyo todoba sariyatan min sariya ah. wacadadu ghazawaati hataa balaga cadadu ghazawaati ghazawaati rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka dulumaadki tiradiyo ilaa diran sabcan wa cishriin labaatan iyo todoba yani gazwatan min gazwa si hor afarti todi hayse wa fiha fi sanati lula sanadka uliyat wafiha la oobsadi aqul rasuuli rasuulka walaashay sala allahu alayhi wasalam min aralaac inuusan walaalan kahay faamara nabiy nabag amri bacda dafni dafni akiihi walaashay marki la duugin bacdisha ma amray bilashi gabrihi gabri aki akaas gabrisheni larusheey bilmaay bilikarusheey uma wadaca nabiyu xajaran akije aleyh ala lgabri waqaala nabiy meray atacalamu ana ancalaamaye i bilxajari gabra aki walaashay gabrishay kacalaamaysaderi asanatu thaniya sanadki lamaad min alhijra hijra sanadki lamaad gazawaatuha gazawaatu sanatu thaniya sanadki lamaad duulumaadki gazwatu qaynugac aswadii azwatu kaynuga yahudi kaynuga leray banu kaynuga yahudi leray azwadoodi fi sanati taniya sanadki lamaad min alhijra hijrada sanadki lamaad yaxadaat may hadiristay azwatu wadana makaanka wadan leraw dulumaadje wabuwaadin waazwatu buwaadin makaanka buwaad leraw azwadiis walcushayra waazwat lcushayra makaanka cushayra leraw azwadiye wabadrun waazwatu badrin ula ya diristi waqarqaratu wagazwatu qarqarat lkadri makaan leraay gazwadiis ya darisi walam yaqac madine fi ljamiici haan dhamaantiyo madina xarbun xarbo madin wa fiha fi sanati thaniya sanadka lamaatatiya xadatat may diristay gazwatu badrin lkubra badrin lkubra gazwadeed iya dirsi o dha badrin lula وaqaynugac وagazwatu qaynugac iya derisi وasawiqi وagazwatu sawiqi daandidi gazwadeed iya derisi وaaynuga aynuga qabiilka qom qom a qomkaas oo min yahuudi madina madini yahuudood kumid adaaro muujiya alcadaawata odoonuma muujiyan lilmuslimiin muslimiinta odoonuma muujiyan wakanu khiyaanen ma walaahiya khiyaanen caahaduu kaleeliyen arasuula kaleeliyen sala allahu alayhi wasalam aleyh ma korshe kaleeliyen marki jana faxasara rasuulo rasuulka shiri hum yahuudiyahaaya shiri hamsata casharatun ishan laylatan min layla ilaa an acjaza huwa rasuulka cajiizgeliyo hum yahuudi وadkla huwa rasuulka geliyo fi glوbin glوb yahوd yahوd dalbyaalkood arucb arkagahadgeliyo fadalabو markidama dalbaden minhu min arasul ku dalbaden an yatruka huwa nabag ini kutabahum yahuudta kutaba وayأkuda huwa rasuulka gaado amwaalahum maaliyaalsho gaado faqabila nabiy nabag aqbale wadaraja nabiy nabag buri hum yahuudiye banukaynugac dheeraay min almadinati yakburi macnisaayin bilaantiyo macasho waakadana muslimuna muslimiinta yagaadeen amwaalahum amwaal alyahuudi yahuudi banukaynugac dheeraay amwaaliyo wacusunahum dhufeesiyaalsho gaadeen walam tamli sanatun halsene matabna nimanka yahuudiyaaye oo lagaxi hataa maatuu kulluhum udura kidhi daacun inti kudhiyayo dhanku dhamaadan yahuudi banukaynugac dheeraay ma imdahena yani nimankaas eegi sham indi shami falastin dhinigaasan be mila di yahuda deganyin yani meeliya kalkun oo dorka gali lama biyoodka galay daacun ha kadhiya meela kaderiyo ka dhamaadin waayo busha ilaahay kasalin yani fi sanati thaniya sanadkii lamaad min alhijra hijra sanadkii lamaad ya may deristay gazwatu wadana makaanka wadaan leraw gazwadeed ya deristi wadaanta may bu ahaa oo siri qaryatun tulu bayna maka walmadina maki madina tulon dhexays waayo haraja rasul rasulka bahi sala allahu alayhi wasalam ilayha ilaa wadan wadaantasan bahi wamacahu maca rasuli rasulka macayshin la jiraan situna rajula lidun of la jiraan may meelinka bahi lictiraali ciirin lictiraali ciiri qurayshin quraysh safareyteeda silinjidgooy ahay lictiraali ciiri qurayshin quraysh safareyteeda silinjidgooy falam yalxaq mahel helme falam yalxaq ha falam yalxaq huwa rasuulka maheln ha cirti maheln kufakati mana maheln mekunagden a haye may kale xasali arni fi sanati tania min alhijra hadafat gazwat watania xasali iwa buwaadin wagazwatu buwaadin makaanki buwaad leraay gazwadeedana xasali buwaad may jabalun jihata yambuc kiyaal jabal oo yambuc mileraw jeediya kiyaal karaja rasuul rasuulka bahi sala allahu alayhi wasalam ilayha ilaa buwaadian bahi wamacahu maca rasuuli rasuulka macaysheena miyata raakibin laba boqol oo gel saaran lajaran wala milanka bay lima lictiraal lcir safare ini lijidgooyo iyo milanka bay haddana falam yajidku fakti falam yajid huwa rasulka mahalneha alcira safareyta mahalme walcushayra hadan fi sanati thaniya min alhijra xadaad may diristay gazwat wadaniyo وazوat buwad markaanka liraayo وagazوat lcushayra cushayra markaanka liraay gazwadeed cushayra yenintakiyaan walcushayratu cushayra waadin waada qaribun dhow min yambo yambu milerandowa kharaja rasuul rasuulka bahi sala allahu alayhi wasalam ilayha ila lcushayra gazwadaas makaankaas cushayre leran bahi sala allahu alayhi wasalam wamacahu maca rasuul rasuulka macishayna lijaran miataani wa hamsuuna raakiban lama boqol iyo neew konton oo geel saaran kasafarsan lijaran may meelan kabehna lictiraad lilciri lay safarayta qurayshini jidka langooyo labobo saasaan kabehen wa wa badrun lula hay wafi sanati taniya min alhijra xadaat may diristay gazwat wadan makaanki leraay wabuaabin waazwat buaab makaanki buaab leraay gazwadees walcushayra waazwat lcushayra diristi wabadrin waazwat badrin lula badrin lula gazwadeed yaha diristi tanaskeede wa wahi yani badrun badrun bedr maylankasay maun biyu bayna maka walmadina maki madina langasiyokyaal watusama gazwat safwanan waleraay watusama hiya bedertaas may kalalka magaaway azwatu safwana safwan gaswadeedan walaraay a hay waqarqarat bnu kadrin waxadaat may hadariskay fiha fi sanati taniya gazwatu qarqarat lkadri makaan leraw qarqarat lkadri macnaa mawdicun uhorto ismu mawdac wa qaribun un dhaw min almadina madina un dhaw untan kulisha oo dulimaad salan gaadi oo rasuulkana la jari gazo ma yarnay wali rasuulka jaro ciidamyaalkan sadalan gaadahay oo rasuulkana la jari amaakinta laka gaadahay walam yaqac madina fi ljamiici haan dhamaantiyo madina harbon harba madina wa walbay walaa nagadilayma sulon weli madina harba weli madina walaa yani waa kay harba madina wa wa fiha wa fiha fi sanati lthaniya sanadki lamaad ya xadaat xadaat ma hadarisay yani xadaat ma hadarisay dardarat yani waa kay masalan gazwatu badrin lkubra bad baderki winaysi oo dagaalka kadhiyaay gazwadeedi hadarisi وaaynuقاc وaفiha fi sanati taniya ye xadaad may diristay غaزوat kaynuقاc yahudi kaynuقاc laraay غazwadoodi i وasawiq وaغaزوat sawiqi daangidi غazwadeedi hadiristi sawiq daangilinka maga dari asawiq maylinkase huwa sawiq annaacimu kana nugul min daqiiq lxinda xindada kiriye oo budadana eh وashaciri وamin daqiiqi shaciri shacir kiriye budada eh kaasa yani sawiq lankase wa wanaacimo min daqiiq lxinda وashacir asaweeg maylan kasay saweegdanayg waa misjeeda oo galayda ama burka ama dhimediga iya la dube kot oo walgulaa walgolom walgoloome wal dube bukbukadii leeraay oo kale wal bukbukeeye wal wal dube lamsidin kasa kalka yani marki ah, la dubo iya la shiide sidii an dubanta oo sadaba afkalakashada lakor ya hadana la shiide budi lakuhele kalkan bada hoob lakuhele lanka safar hooban bahaw mudidisasugaadiri dabmale baadiyo lanka safara kajar taragi walmawadada casrigan mahayna doorka kajar kolkan hadhowti hoogu subaad maha budidisan karsanto dhambale hadubi lahashidi dilakishibaday mishaari waa isku dhame mana sawiqa leray gaaduraakibba leray lanka soctaalka sahaytid haduna hoob soctaal lanka safar hoob safar dheerinjeed walaawo buskud iyo walaa oodka walaa samaytide walaa saga yonasamisho may haytaya zaaduraakib so may hay buliidasa gaadaayan biyo kagasadayan mishaari guboob lay isku dhamaayan mana mishaari guboob walan koo dhibaato kalka saasa wela jiren manaa sawiq diresaas wala sawiq lang ari reed kaswatu sawiq lang ari me kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeya bay ilaa hadi gazwati gazwatu sawiq yan bay daangidi gazwadeed yan bay wa macahu maca rasuli rasuulka macasheeni iyin miyataa raakibin lama boqol geel saaran macashay iyin falama samica lmushrikuuna mushrikiintii marki dheegeen bikuruuji kuruuji rasuuli rasuulka bahawshay sala allahu alayhi wasalam marki dheegeen yaharabuun hooren mushrikiinti rasuulka saaisaabeenasingudaba galen hoo dheegin obsadeena hooren wa kana macahum dab safar ay haayeenun guri wediden wa kana macahum maca almushrikiin mushrikiinta macisho may haaday sawiigun budiidasa macisho haati kalkun fudeed oo dalabaayan alguuriden kuwa sawiiga sawiig iyo farjiyeen manaa walaalum yuhaaribuna rooreen ofsi galay kalkun reed walaan kulaaswerkoodta isku farjiyen budidi sawirdes gaswatu sawir saasalamarideed albu tuure sawiga budidiya tuure walaal hum mushrikiintana haaribuna rooreen walaan tuureen lima takfifan fududaayo oo liaxmaalihim uleysyaalsho fududaayayan uleyskiyo oo budidin aysan ulusaynayo oo fududaayan lang hoo qobsad ogda wali uleys iswed isku farjiye naftalilafoko kalkun walaagiya fudl takfifan liajli takfifin fudeed dalab darteed oo liacmaalihim fuleesyaalsha fudlaayeen iyo infarjiyen fasumiyat lgazwatu azwadi reed bismi ismi sawig alkamagaab azwatu sawiga leed mana daangadi azwadeed saasalan eri wa baynugac wa fiha fi sanati taniya sanadka lamaadiya xadaad may diristay adaflaywa kaynugac azwatu kaynugac iya daristi azwadi azwatu kaynugac lera iya daristi waay maylkijeed horta kaynugac yahuuda qawm hum qawm way waqaynuqa e wabanu qaynuqa yahuudi dheraw qawm qom kaso min yahuudi madina madini yahuudeel kumide yahuudi madina degaadisa tagabilan kakoobnaaye banu qaynuqa banu nadir banu qurayda sadida sankiismaaye banu nadir i banu qaynuqa iyo banu qurayda sadidas qabil kalkan hadda kaswatu may dhii doonte qaynuqa may dhiyaas bacda bedrin ya dhiyaas mana sadid yahuda mantasi dhihaayan salki sadi aswa gadaalsoo dhihaayan aswadan badratulkubraa leraw gadaalse may diiday aswadan banukaynugac la dhaxi haddana aswado kale dhiyaas yani waa kay aswadaas bacdish uxud uxud bacdish haddana may la gaxyi doone insha allah raga doonne nimanka banunadir leraw haddana aswat laxzaab dagaalsi haddana gadaalse may la gaxyi doone banu qurayda mal gaxiyaayo hanaswaab wa dhamaayi doono baraga doono lix boqol ama todoba boqol maalinto madol ku jiray taas aragdoon mana yahuud silan gali manaa ah oo muslimiinta iyo maywala yo balanki dadon guriye yon abaashoo la maraysi mana kalkun kaynugac yahuud kaynugac leraw qawmon qoom wa qoomkaasoo min yahuudi lmadina madina yahuuda kumid abaro ah muujiyan alcadaawata odoonimo lilmuslimiin muujiyan wakanu khiyaaneen ma walaa khiyaaneen ahadu rasuula rasuulka lakabalantumen aleyh ma korshay kalabalantumen khiyaaneen gaza rasuul hoosan deg rasuulka iyo dulimaadkaadi sala allahu alayhi wasalam bani qaynugac yahuudi banu qaynugac lira yakduli bacda gazwati badrin اlkubraa gazwatn اlkubraa bacdisee dulimaadka gaadi may wali lianahum ana bani qaynugac yahuudi banu qaynugac liraw yahuudinka maal badan oo madina degangahayan wa eedanka qoog badan lianahum ana bani qaynugac dirna tumahayan dirtung nahayan tumaalnahayan sameeyey deerto waranka walaasoo iyo sameeyey may wali lianahum ana bani qaynugac yahuudi liraw kaanuu khiyaanin ma walya khiyaanin caahaduu laheliyan almuslimiina muslimiinta laheliyan ala aleyhi ma korsheeka laheliyan wantahakuu gaririyen xurmata sayidin siid xurmadiis iya gaririyen siidkaas oo min sayidatin min alansaar yafaylaayta wantahakuu gaririyen xurmata sayidatin sayidado xurmadeed iya gaririyen sayididaas oo min alansaari reer madin kumid eh Ah, yani wa ki masalan taas dhiririyaw shimayba bilamayto muslimade eh, yaman seetay nimanka yahuude eh, banukaynugac bira tumaayen tumaalahayn birti iyo tumawk iyo eedanka dheerayn kalkun hubbadan anunga gaben kalkun reed yani balanga lalagali isbadbaadinanga lis ogaay markaasama elen lankutumaalen seetay birtumo ahaa anka seeti bes birtiya antumo lehelisi walaage meelin fadheeti yahuuda meelo dhoobanaay muslimiinta rudogan laakin lahuud meelo goodalkusuge kule yahuuda roogdi kalku yahuudi marki bilaamayti muslimada ee oo xijaaban asturuna meri isku fidheed aragenga kalkun dhibaatan jeysada koosho gidaal ku maray sida iyaalki waktigi xiligii hor waalbaadihi waali jiran oo kale karkiishe oo reed jar intiha qaaden korkun intaa diiren karki intaa qaaden reed ha kugoboden tartiib tartiib yoon dareeman intaan kiiren is bilaamayti muslimada hayti koy ka hoob ertib awradi afeedinti macnaha ridiyaragan saas welan bilaamay muslimad hurmadiya dhirriyen saasu mana marki saas welan gaylidi kolka ya lalmuslimiin ay muslimiin iho yarti gaylidi markaasa lanko muslim halgooday gaalki si weelaya dhaway dili gaalki baho dili gaalidi yahuudi habooden yon lanki muslim kaaya yon dhibaata kolka in isgaylisador nagdi ay muslimiin iho ay yahuud iho aridi kudhedi mana bes kolka yani dhibaatadaasa bilaamay taas oo muslimada jeysideen xishood la-aan manaa walaa yahuuda mexishooda ayaan dhibadayin bes marki saasindeysadeen rasuulka reed balanki isin kubatan adigeed mana kalkun de weerar lakagaadigeed liannahum khanuu khiyaanin la muslimena dilen bilaamaytina dhibaatadaasan jeysadeen markaasa kalkun reed war weerar lakagaadi liannahum khanuu khiyaanen ma walaagya khiyaanen ahadulu belantamen almuslimiin aleyh ma korshigil balanta al islaafoy al isbadbaadiyo joorta khiyaanen wantaaku hasana gaririyen xurmata sayidatin waay meliyaden bilamayto sajidad e eh. oo milal ansaar reer madina xurmadiya garriyen awradiya biyen faanzala allahu ilahay mahadijiye waima takaafana yani wa kay min qawmin khiyaanatan waima takaafana hadii ogaataan waima takaafuna hadii ogaataan min qawmin qawm hisho khiyaanatan khiyaana ibalanguriyo hadii ka ogaataan faanbid anta muxamadow untur ilayhim ila lqawmi qoomka untur calaa sawaayin simnaan kutur geeka kubilaawata balanki isin buriiden unun kubani dhemaana nkelidoy kedanka galoy insheek balanki kubani unjilma walka degaalma manindheaykal majaran dhe mana balanka ntur wa hoobshaana ka ogaad ay ma takaafana adi takaafana adi ay ma takaafana adi ad ogaad min qawmin qoom ad ka ogaata khiyaanatan khiyaana ka ogaad ay ma takaafana anta muxamado ad adi ogaato min qawmin khiyaanatan ka ogaad faambid anta ntur ilayhi min alqawmi qoomka ntur cala sawaain sisiman korshe ntur in allaha tacaala ilahay laa yuxib huwa ala majel alkhainiina han wala khiyaanayan ilahay majel un khiyaantoy in sheeg balanki isinku baten unan kubani dhe waayo wa dagaal diyaaran hada dhe bes fa jamaca rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha iya kulmi ru'asaahum ru'asaa bani qura banu qaynugac yahuudi banu qaynugac liray madaxyaalsho kuusay kulmi waxadara huwa rasuulka ndigi hum ru'asaa bani qaynugac iya ndigi caaqibat albagyi wacadara digay hum banuqaynugac yahuudiyan digi caaqibat albagyi gardaro irabhumudiya gardoodo isi wirdan irabhumi lato isku jarawen caaqibat albagyi gardorsadow irabhumudiyen ku digi faraduu radiyeen fadan radiyow oo qabiixan hun iyo radiyen wa amanti sifayla hadalka sifay lahayn lafadaayba yani wa kay rado qabiixen radiyen radig yon radiyen may kumid aha yani waki masalan uni caraba ning malaya seren mana carab oo odayaal e okinkooyan reed gooriday reed madasho kindiban kagooriday uni saas ning malayase hani hani daraarel hani dareerere mana reed na aragaase uni dadena rijaalena na aragaase saas eren mana mana may lijeedana beder bederan minki oo abujahal se iyo lakagooriy ogta lakadiri kalku hooba carab oo kal ning malayase hana dadaansoy hani dareerere mana un hubkaan anua kamiliyana aragaas ni rijaalena reed na ogaadasay dadki shalay balana kala jari ya hadana khiyaanadan sameeyen hadan digoy hoo dheereen sada ereen bes kalku mayl kusuubiye faanzala allahu tacaala ilahay meesijiye kul dheh liladina haanin dheh kafaruu kufriyan yahuudi waay satuglabuna walsin kurooyi doonan dhehlen watuxsharuna walsun kulmii doon ilaa jahanama godkiwiinaysay jahanama leeraha lasin kulmii doon mila lasin kushiidi doon wabi'sa almihaadu gogolya baas leh jahanam waa baas le wa acadana allahu minha wabisa lmihaadu gogolya baasle jaanamo baasle kad kana lakum yalari ising may sing haatay aayatun calaama may sing haatay fi fiatayni lama jamac dhahadiyo iyo calaamasin sugnaati kacib kacibra gaadaa leri shalay nimankii oonaya gaalada hayasalan gali todobaatunna malku dilnay beder todobaatun malku gafaalna ha isina saasa etina saasana sin dhamaaya leri saas calaama sin haatay ad kana lakum isin gaalad atin yahud atin may sin haatay aayatun calaamo may haatay fi fiatayni lama jamac dhahday o calaamo sin sugnaatay fidayda fiatenkaas oo iltaqataa kulumeen lamada jamaca kulumeen muslimiinta iyo mushrikulcarab wa fiatun jamaacado tuqaatilu degaalamaatay fi sabiili llahi ilahay wadiris dhadiya ka degaalamaatay fiatun muminatun oo kale melka jar ixtibaaq waay sileeraha jiirjiir waayo manaa walikili kuhadalki anta laka sheegi walikili ka sheegi anta laku hadalkisa mana fiatun jamaaca muminatun tooda gidaalamay leradoon wa ukraa kafiratun leradoon kafiratun tbose kolku miyatun manta muminatun kuhadson fiatun jamaaco manaha yani korka ugaashila maahin quraan filslasmar fiatun jamaaca muminatun muminad waay tukaatilu degaalamaasa fi sabilah ka degaalamaa wa ukraa wa fiatun ukraa jamaacado kalena kafiratun waay id muminatun maayo kalka hirgawalka cadadki unta walka sheeg kafiratun haye hirgawadhay may leeraay tuqatilu fi sabillahi ma leeraan intan mayla ku cadadki wafiyatun jamaacada ukraa kalena kafiratun tay ku fiiriyo tuqatilu degaalamaasa fi sabili shaydan eka degaalamaas wa eka tuqatilu fi sabiilillahi wala sheegi intan walku cadadki ixtibaab jirjira lere eka mayla ku cadaftay fiatun mu'minatun mal erne walku cadadki tuqatilu fi sabillahi lag sheegi intana wafiyatun kafiratun walka sheegi tukatilo fi sabiili shaydaani walhadfi mana itibaar jiirkiis qur-aanka may buaha fasaaxad iyo may kasocdeyin balaaqi kasocday mana kolku balaagada carbeeda taasa hadalka jiirjiiriyan int wal kutabi walka sheek taasa welaan waana sidiyan wal ogi waana carabta ogin mana kalimada inta hadalka saashay hadalka walka gooye waana i wal ogi kolkun tukatilo fi sabiili shaydaani yan meelan bedernaada fadi yarawna may ba mushrikiinta may ng yarawna may ban arageena lamirka kalkun yani orta tafsir boos imal roogo boos ilankaseede laakin hadda walaago yaro mago bilaaw bilaaw ele hada fadayn ma tafsir boos ilankaseede mirfanularago boos ilankaseede yarawna o tafsirka kalkun melintang markila roog eeda nakinag nagday tafsirka eeda nakinag nagaa laakin hadda meel inka dhawlay gobdaane yarawna may baan arageena mushrikiin waaw jamaacadaas hore hadii mushrikiin lakinag hum mu'miniinta ma in arageen mitlayhim milay lmushrikiin mushrikiinta lamadiyo misl iniyan aragan ra'y alcayni ila argsinyadiye nimankii gaaladii obta ilaahay kariday maylan tusiyey muslimiinta may haayana sida boqol bes ahay sida boqol tumi sida ahlubeder wal kasta saddex boqol tumi sida ama tumi afar ama tumi shan milo ahay markaasa maylan tusiyey obta ilaahay kariday muslimiintii oo yoob sida boqol ilay eh ye lama misl iniyayin lib boqol iniyayin lan tusi mism e milayhim hadilka nago milay mila mushrikiin le mushrikiinta may e haayana kun qof ahaayen hadi lakureeb wal yar konton meelos lakureebo sagaal boqol i dhowr ahaayen kalkun sagaal boqol i dhowr maha mushrikiinti lama laabsho kalku naga nagadaaya yani waa kay yani kun iyo may nagadaaya maha siyeed boqol saas oo kale muslimiinta ng aragen obsika dhiiriheed hang madadiga lim kortanaysane kalkowtu ra'yal cayni lay wadahe ila arsinyadiy maahin muslimiinta sidboole ahay misma e yarawna may baan arageena lamirkooda may kanagnay marko mushrikiinta kanagnay yarawna waawtaas oo waawljamaacada yarow waawtiya e mushrikiinta may ng hum mu'miniinti muslimiinti may ng arageena mitlayhim mitlay lkufaari gaalada lamadiyo mitl inayin gaalada siyeed boqol ahaayeen i dhoor siyeed boqol siyeed boqolka dar lama laab inayin yan aragen ra'yalcayni waay markoo saasa lamirka langnage markoona mayliliya yarawna waaw jamaacada muslimiinta kuwel yarawna muslimiinti naftiyo may ng arageen hum mushrikiinti may arageena mitlayhim mitlay lmuslimiin muslimiinta lamadiyo mitil inyayi muslimiinta ilaahay ma intusiyay gaalada lamadiyo mitil la inyayin dadyar iyin mama muslimiinta meegaw saddex boqol i tamo i dhoor lama laabso may nagadayan li boqol gaaladi kunka hayan ilaahay ma intusiyey muslimiinti man aragena ini libogol oo kale eyin kadhiiridan mana ina kadhiiridan alamatargan kalku muslimiinti gaaladi nan aragen wal yar iyan aragen baynama mushrikiinti yoon muslimiinti n aragen wal badan n aragen mana kalku dhiirigelin muslimiintin walka dhiirigeli gaaladin walka obsa geli wallahu ilaahiy yuayidu huwa ilaahay hoojiye binasrihi nasrillahi ilahay ka kahoojiye man qofki yashaa wa ilahay doona lankisada ilahay gargaara a kalku gaaladi may oo yahuudi may leray ka cibra kaadaa ler mushrikiinta gerab sagaal boqol kun qof ma hayne mu'miniintana sad boqol lay ma hayne waana ma dhamayne mushrikiinti ha isina saasaasin soote walsin satuklabuna isin walsin kurooyi doona lai ina fi dalika almadkuuri madkuurkas kaase ka sugnaadayar ilahay la cibratan cibra gaadasha liuli liulilabsaari liasxaabi lcuquli caqliyaal asxaabtoodi dadka oo asxaab lcuqule walka cibra gaasanga kusugun eritan yeede oo ilahay dadko gaabanga hadii bada un gargaare dad badan ku gargaare waadhara bacdu lmunaafiqiina munaafiqiinti bacdigoodi may muujiyeen alwalaa hariirsadow lilyahuudi lilhariirsa hortaba hoosa gaalo kuhaynaa abu nkuwinyi lankin leeraayo cabdullaahi bin ubay waa kasubanigade waadhara bacdlmunaafiqiina munaafiqiinti bacdigoodi muujiyan alwalaa lahariirsado lilyahuudi yahuud lahariirsado muujiyan waqaala raishm rais munaafiqiin munaafiqiinti lanki raiisjo haay cabdullaahi bin ubayin leeraay may ka koolay inii ana rajulun qofa ahaa eri gaalnimo binaanka dhiskidi ana qofa aki aksha ana ana may obsadey addaa'irata masiibiya ka obsade wy masiibi ka obsade oo ma inglijeed nimanka yahuudin eho banudaynugac leraw ya sheega taadi jiran ordhan sheegada jiran yahudi banudaynumusmay bu aha khasrajihay reer khasrajihay kolkan khasrajintan iyo ne banudaynugaca jahiliya isheegada jiran inis gargaara jiran mayliyaki kolka maalinto rasuulkan ko mer muhamed ada falaas eri maanaa dadkan oo dadkay e sheegadkay e banudaynugace oo idifaaca jiran walmidow i walgadudanba oo difaaca jiran iyo maalin anintood bilaate anin hadhowti hoo masiibi dhiid ay difaacay ari mana gaalnimadiis yani munaafiya adaysadahay waan islaan ahaleyi waan yahuudiya yaliya halin dhaafoy ley mana ani akhyaaraha dadkay masiibi kaobsadee dadkan hadhowti hoo masiibi idhiid idifaacay jireen hortaba halin dhaafoy ka ley mana waqaala ra-iisuhum ra-iisulmunaafiqiin may bin ubayin ini an rajulun rajul ahaa eri akshaana may koobsaday adaairata masiibi wareegato koobsadeen oo masiibi koobsata dhowti dadki difaacen hoobata oo dhamay ana dhowti ay difaaca eriman kolka ay lahariirahaye oo hariir lawaagadahay wilaayo lawaagadahay yani meeli lafadahay alwalaa walbara lafadahay may hariir lawaagadahay yahuudi hariir lawaagadahay faanzala allahu tacaala ilahay na herdijiyey yaa ayuha aladina aamanuu kuy ali naba rumaayano laa tattakidu n alyahuuda yahuudan kuwaaldatan wanasaara nasaaran kuwaaldatan awliyaa ku onayo widaay sokeeye an kuwaaldatan widaay sokeeye o sarta lansheeg badaayo namgargaara an kuwaaldatan wa may wali bacduhum bacd lyahuud wanasaara yahuud inasaar bacdigood iyo awliyaa bacdin bacdo awliyin e waay mana iyo isariiriyaayaan iyo widaay nis e ma isin widaay muslimiin atinlay hadana yahuud inasaar widaay an kuwaaldatan ariiraay laa tattakidu lyahuuda wanasaara an kuwaaldatan awliyaa ku yani widaay sokeeyeen kuwa gaten bacdhm bacd lyahuudi wanasara iyo awliyaa bacdin bacdi kal widaayana wa waman yatawala nkuweel daten wel daten alrog laakin lanki weel dadon waman gofal gofi yatawala yani waali kuweel dado hum yahuudi nasaar lahariro waada kuwaaldad waali kuwaaldad harir kuwaaldad oo minkum isingna sin kumida muslimiinti atin fainahu ina man man kaasoy oo niman kaasoy yahuude lahariirey yani widaaytokeyk waladi minhm min alyahuudi nasara kumida in allaha taala ilahayna laa yahdi hu ana mahanuniya alqom qom mahanuniya qomka soo aalimiina aalimiin ilahay mahanuniya adisasnagatan aaliminaa ilahay ma eray fatara may ba aragaas anta muxamado ad aladina haaniye aragaas fi qulubihim qulubi ladina ladinka galbiyaalkooda maradon jiri kusugnaati yusaaricuna ini degdegaayaan fihim fi wilaayatihim ka degdegaayan yusaaricuna haali oo qalbisho maralunifaaq wa fatara may baragaase aladina haani fi guluubin guluubi ladina ladinka galbiyaalkoodaba maralun ay maralunifaaqi wa munaafiqnimo jiridiy galbaganka jarta ya aragaaso yusaaricuna yoo degdegaayan fihi fi lyahuudi wanasara ka degdegaayan oo hariib dhawaadadaayan oo sirtin sheeg dhadaayan oo <laughs> may kumid ah cabdullahi bin ubaya kumid e eh. waa ka walis bali sheegaa yaquluna nimankiyo ay munaafiqiinta ma eraayana nakshaa naxnu na an tusiiba ina asiibto na una daairatu masiiba na asiibto ka obsolaan ka wa facasa allahu ilaahay may xaqiiqi keeya an yatiya huwa ala ini lakooyo bilfatxi furud lakooy oo nimankaas oo munaafiqiinta laku guulaysay aw amrin amar lakooy amarkaas oo min cindi cindillahi ilahi bis ku ahaadi oo munaafiqiinta dong hal dhamaayoy leer taasa ilaahay xaqiigi keey wa oo reed fa yusbixu ahaadan nimankii munaafiqiinta ahy calaa ma aladigi asaryo sira islaayaan fi anfusihim nafiyaalshoka sira islaayaan gaalnimada eh naadimiina kuwashilaahedhayaan taasaka wa erilahay mana kon walba so yosubiyan aayada laatadijiye nimankaas oo yahuudi ay mas munaafiqiintaas e eh. kolka yani saas wa wakanu khiyaanen mahay qawm kaynuqaac yarogne qawm min yahuudi lmadina kumid e hadaru lcadaawata lilmuslimiin muujiyan wakanu khiyaane ma walaabicaahadu rasuula rasulka lkabalantine aleyh ma korshay faxaadara rasuul rasuulka yashira sala lahu alayhi wasalam hum aynugac yashri amsata cashara beerosho aradiolgaseedi tumishan bir laylatan min layla yashri ilaa an acjaza huwa rasuulka cajiizgeliyo hum banu qaynugac cajiizgeliy weliba may larayna kan oo yahuudka munaafiqin cabdullaahi bin ubay ya balan la gali meray kutabten meelin hooga muxamed oo weerarsinka gaado dhon ani ciidan iyo hubsin sheenenisan difaacaali macnaha wal al yani uni isin islagudaagsadaanla saran waan muslimiin akadisga tilmaamay markaasa balangaadi anisan difaacay yani isku rogaari maana nin galan asalsiye marki dambe hoob iyo funta la aragay lakukorla aragena maalngarinton dhiigo mandhabaagsan inkubay balankana mana ilan aragahay inti muslimiinta iyo yahuudo inkuroy muslimiinta hoglayin aragahay bes kamagaa kukari ordhaanga saasari mana balankin munafiq lashani sheega yahudisulbanami yahdan marki demb oob aranta gab aragi feedan kusurumi shalayna may lahay aniya iskan difaacay ha isku diida muhamed adashin ogolaatan lahay yani fa axaasara rasul rasuulka shiri hum yahudiya shiri baynuqaac leedahay hamsata cashara layla ilaa an acjaza huwa rasuulka cajizgeliyo hum yahuudi cajizgeli waadkala huwa rasuulka geliyo fi guluubihim guluubi lyahuud yahuudi banu qaynuqaac galbasho geliyo aruuc ba argagahageliy fadalabuu dalbadeen minhu min arasuul ya ku dalbadeen yani an yatruka huwa rasuulku taba humban ugaynugac ku taba oon naftaani awlaadan laynin badbaadi maalki antadkin kutabaan erin saasa iska furgan wayaakuda huwa rasuulka gaado amwaala maaliyaalsha gaado faqabila nabiy nabag aqbalay wadarada nabiy nabo burihum yahuudiya buri min almadina kuburi maca nisaai bilaantood macaysho waakada almuslimuuna muslimiinti gaaden amwaalahum amwaal muslimiina muslimiinti yani amwaalahum amwaal yahuudiya gaadadeen wacusunahum cusuna waakada almuslimuuna qobsadeen amwaalahum amwaala bani qaynuqaac bani qaynuqaac amwaaliyo hub badan iyo lahaayeen hubkiisho dhan war halagu leegi fuli maylera hub ful badiisade kalku yahuudi yani sidii hubba fuliy hub walkaogi reed hadda laana saasu mana wali hub ee qabaan yani waa kay saasu lakin baaliyo degno hub samaysdawna ma ogoliniya layi muslimiintina hub nung ogol yoona hub walila argaayo hub ee qaba kalku ulba fuli ulbadiisade lerayshaanishobu mana anunga hub badan qaban yahuudi wa obsadaayan hadda laana hub yani waa kay walkasisok imika walkasta samaysdeen walkasta qaban mana haasatan yani waki masalan ba ahi saas idan fuluyimay waakada lmuslimuna muslimiinti gobsadeen amwaalahum ma gobsadeen waxusuna nufeesiyaalsho walam tamli mata ahi sanatun sanad matabna hataa maatu yahuudi banugaynuga inti ku geeriyoodan kulum bamaantiyo cudur idaacunga kadhiyay ahi yani waki geeriyoodan al asilatun hadihi asila ma algazawaat alati dulmaad ma atacdaqad darisay fi sanati thaniya sanadka lamaad gazawaadka darisang may xadaat fi sanat taniya gazwat wadan wabuwaadin walcushayra ila aakiri oran wed man banu kaynugac qawmun waay min yahuudi lmadina daru cadawa lilmuslimiin wakanu ma caahadu rasul alayhi maada camila macahum rasul rasulka may lasoobi faxaasarahum rasul hamsata cashara layla ila an acjazahum waadkala fi qulubihim rucba ahi yani maada dalabuu minhu dalabuu minhu min anabiyi an yatrukahm wayaأkuda amwaalahم faqabila وbarazahm min almadina wallahu aclam bsawab